alxamdu lilahi rabi lcaalamiin wsali llahuma wslm cala nabiyina muxamedi wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd an taus ibni kaysaan abigii waa taabicigii baan dhihila can ibni cabaasin radi allahu canhuma qaal qaala wuxuu yihi rasuulu lahi sal lay wasalam laa talaqw ha la kulmina oo ha ka hortegina alrukbaana dadka safarta ahe badeecada wada alrukbaan waa jamcu raakib waa dadka jamaacada ama kooxda ah ee safartae ah haddana geela saaran asalku saasuu ah kadibna waxaa loo isticmaalay kelimada cid kastoo daabad saaran baa loo isticmaalay halkana waxaa laga wadaa arukbaan waxaa laga wadaa waa dadka badeecada dibadda ka keena laa talaqow ha la kulmina oo ha ka hortegina arukbaana dadka socotada ee badeecada ama silcada wata walaa yabiic yuusan iibinin xaadirun mid magaalo joog ah oo ree reemagaalihi libaadin mid baadiye degan oo reebaadiye ayuusan u iibinin qultu waxaan ihi yidhi haddaan taawuusahay libni cabaasin cabdulahi ibn cabaas waxaan ku yidhi maa qowluhu ibnu cabaas odhahdiisu maxay tahay laa yabic xaadirun libaadin ama maa qowluhu nabiga odhahdiisu maxay tahay uu yidhi laa yabic xaadirun libaadin hadalkaas muxuu ka wadaa macnihiisu waa saasaa weydiiye qaala markaasaa wuxuu yidhi ibnu cabaas waxaa laga wadaa laa yakuunu ahaan maayo lahu isaga ximsaaran bilaal u noqon maayo wasiif waxu kala gala muttafaqun calayhi bukhaari muslim baa soo saarey wallafdu lafdigana lilbukhaari buu u lafdiga muslim wuxuu ahaa nahaa rasuul sal lay aslam an tutalaqa arukbaan dadka socotada bidacada wata in laga hortago jamaacada warisay tirmidi mooye lafdigaa dambe laba masalo ayuu ka hadlayaa masalada hore waa midda ah laa talaqaw rukbaan ha ka hortegina dadka badeecada wato talabaadna laa yabic xaadirun bibaatina midda hore ee ku saabsan dadka socotada ah ee badeecada wata ee badeecada kor ka keenaya suuqana keenaya yaan laga hortegin oo intay suuqa ka keenayaan yaansuuqa meel ka baxsan lagaga hortegi oo lagaga iibsani taasi waxay inoogu imaan doontaa xadiidka kan ka dambeeya ee masaladaasi sida ka faahfaahsan ku imaan doonta halkaasaan kaga hadli doonaa ama masalada labaad oo ah laa yabic xaadirun libaadin midka magaalo jooga magaalada degani yuusan midka baadiyaha ka yimid ee baadiye jirka ah yuusan u iibinin maxaa laga wadaa cabdulahi bn cabaas baa fasira waxaa laga wadaa buuri laa yakuunu lahu simsaaran yani uma noqdo simsaar simsaarka waxaa la yidhaahdaa waa kan hadda aan naqaano dallaalka asimsaar waxa weeye alqayimu biاlamri walxaafid baa asalkiisa la yidhahda ruuxa arrinka ilaaliya ayb laakiin waxaa loo isticmaalaa oo haddana laga wadaa fii mutawalli lbayci waashiraai ligayrihi ruuxa iibinta iyo gadidda labadaba isagu tawalinaya cidaan isaga ahaynna u gabay ayaa la yidhaahdaa simsaarka waa kaan hadda u naqaano wasiit baa laydhaha alwasiitu bayna albaa'ici waalmushtari ka badaacada wata iyo ka gadanaya ruuxa u dhexeeya ee wax u kala gadaya ayaa la yidhaahdaa simsaar dallaalna waa la ydhahda luqada carabiga dallaal waa taan anaga u dilaal baan anagana dhahna saas maana markaasi ama ujuuraha ku shaqaynayo ama bilaashba ha ugu kala gadayo kumsaarka kaasaa la ydhahda axaadiis kalaas ku soo aroortay isla macnahaasoo uu ka mid yahay xadiidu jaabir jamaacadu ay soo saaray marka bukhaari laga reebo oo nebigu sal ly wasalam laa yabiicu xaadirun libaadin uma iibiyo mid magaalada joogaayo mid baadiyaha ka keensaday alaabta iyo badeecada uma gado ayb in kaana akhaahu liabiihi wa ummihi maya wuxuu yidhi uma iibiyo markaasaa nebigu wuxu uhi sal alay slam dacu nnaasa yarzuq allahu bacdahum min bacdin dadka daayo faraha ka qaada ilaahay qaarkood qaarka kale ha ka irsaaqeen xadiikaasi cilladu inoo muujinaya sababta iyo cilada loo diiday waxa weeye dadka la rabaa in la kala irsaaqo ka alaabta banaanka ka keensadayna inuu qiimo jaban ku gato kii magaalada ku iibinahayeyna inay wax saarto oo halkaa irsaaq uu ka helo ayaa loogu talagalay haddiise laakiin kii banaanka ka keensaday laga faa'iidi lahaa adigu aad tidhaahda anaa kuu gadahaya oo qiimo fiican kuu siinahaya meeshaa dad meeshaa laga irsaaqi lahay oo ka faa'iidi lahaa baad cidiiri gelisay marka khalli nnaasa yarzuqu llahu bacdahum min bacdin cilada nahyiga ayay muujinaysaa man xikmada nahyiga ayb xadiiu anas baa isagana jira bukhaari muslim ay soo saareen oo odhanaya anas nuhiina an yabiica xaadirun libaadin waxaana looga diiday in mid magaalo jooga mid baadiye ka yimid uu alaab u iibiyo baadiga waxaa laga wadaa waa dadka badeecada dibadda ka keensanaya ama baadiye ha ama tuulaha ha ama beere ha ama suuqyada caalamkaba ha ka keensadeen mar hadduu badeecada korka keena yahay baadi isagaa laga wadaa xaadirkana waxa la yidhahdaa magaalada badeecada la keenayo midka deganay joogaa laga wadaa saas man marka wuxuu yidhi waxaana laga reebay inuu xaadir libaadina u iibiyo wain kaana akhaahu liabiihi wa ummihi walaalkii oo ay hooyihii aababa walaalo ka yihiin baa ahaadeen labada dhinacba walaalo yihiin walaalkiiyo shaqiiqaba haba ahaadee inaan isu gadhno waana laga reebay abu daawuud iyo nasaa lafdi kale leeya wain kaana abaahu aw akhaahu ama aabihii ha ahaado ama walaalkii ha ahaado simsaar uma noqno waay xataa qaraabada kugu sokeeya laga wadaa man ayb waxaa laga wadaa marka oo nahyiga ujeedadiisu ay tahay sida horeg ku sheegnay badeecadu sideedaba dadku inay eh, suuqa waxaa la doonayaa in laga wada kufr laga wada helo ka kor ka keensanaya ee jumlada ku iibinaya ee markaaba iska wareejinaya waxaa la rabaa inuu qiimo rakiisa ku wareejiyo suuqii dadkii kala wareegeyna inay iyaguna wax saartaan sidaasi marka inay dadku ay suuqii iyo badeecad iyo silacii wax uga helaan waxaa loo diiday marka badeecadii ninkii kor ka keensaday ee iska wareejin lahaa haddaad intaad adigu bakhaa u dhigato u samaysato ama dhexda u gasho aad tiraado waranaa kuu iibinahayo oo qiimaha aad hadda ku wareejinayso mid ka fiican kaasi kugu iibinaysa ee aniga agtayda kaga badacada faraha ka qab saanaa kuu yaryaranhayo suuqa kuu geynahayo toga fiican kuu siinahay midda la diidaya taayada ama qaraabadaa ahaada oo bilaash ugu iibi ama ujuuro ka raadso meeshaada wax ka hel sidaasi waa midda la diidaya maxaa yeelay fasaad baa ka dhalanaysa suuqii waa fasaadayo dadkii sidii ay yani waxaw suuqa ay waxna uga faa'iidi lahaayeen badeecaduna u sabnaan lahayd ayaa kafaysa maana oo dhib ku haysa alimaam shawkani caleyh raxmatullah waa xadiista axaadiista baaqi kusoo soo arortay wuxuu leeyahay inaysan ma banaano labadaasi ruux in la dhex galo oo wax muxuu ahaaye inta kan laga wareejiyo muxuu ahaaye alaabta loo wareey iyadoo la kala qaadin buu leeyahay baadigaasi ka wax u gabaay ama qaraabadiisu ha hada ama ajnabi ha ahaado ama waktigu wakti ay badeecadu qaali tahay ha ahaado ama badeecadu mid loo baahanya ha ahaato midaan loo baahna ahaado xadiisma kala qaadan bu leeahay ama si tartiib tartiiba ha igu iibiyo ama hal marba ha u wada faasao kulli wuxuu axaadiistu ma kala qaadin laa yabiicu xaadiran ibaadinin laakiin fuqahadu waa ku kala gudsan yahay qaarba meel bay ka dhufanaya xanafiyadu waxay leeyihin nahyigu wuxuu khaas ku yahay markii waktigu yahay wakti suuqu kacsan yahay oo badeecadu qaalita waxa uu keenayna wax loo baahan yahay oo dadku u baahan yahay markuu yahay labadaas sharqo haddii la helo bay xaaraanta ayuu leeyahay shaaficiyadii xanaabiladu waxay leeyihiin waa markuu doonayo ruuxa alaabta kor ka keensada sicirka waktigaa inuu ku wareejiyo ayb kadibna uu kala yidhaahdo war aniga agtayda dhig anaa kuu gadayo tartiib tartiib kuu gadayo sicirkaa ka koreeyaana kuuga iibinaya alimaam albuhaari caley raxmatula isagu wuxuu ku qaydey waxaa laga wadaa buu leeyahay waa marka uu ujuuro ku qaadanayo simsaarka iyo dallaalka ee hadduu bilaash ugu iibinayo waa baabu nasiixay gelaysaa buu buhaari halkaasu maray masaladu adigu waa masalo dood badan ku jirto laakiin muxuu ahaayey cumuumka axaadiistu sidii imaam shawkaani aleyh raxmatullah uu leeyahay walaa yakhfaa ana taksiisa alcumuum bimili hadihi alumuur min altaksiis bimujarad istinbaat xadiiska cumuum bay faa'iidaysay xaaladdan uma gelayso xaaladdanna way ka baxsan tahay tan unbaa loola jeedaa daliil kale ubaahanta daliilcumuumka loo dhaya xadiisku fiican ayb suuradaa iyadaa marka oo suuqana fasaad ku keenaysa dadkii alla kale irsaaqi lahaana arsaaqdoodii aad dhexda u fadhiisanayso taa iyadii waa mamnuuc taa wuxuu ka soo haray magaalada dhexdeeda badeecada taalla inaad kala gadlaasho oo dadka aad u kala gadho cunto kuusahoo laysku ururiyey oo meel toonsan ah, toobino meel toonsan oo cunto ah ayuu macnaha subrada la yidhahda marra calaa subratin oo min acaamin cunto a buu soo maray cunto meel toonsanoo isku uruursanoo meeltaalluu soo maray fa adkhala markaasuu gelay nebigu yadahu gacantiisa ayuu fiiha dhexdeeda geliyey cuntadii oo meeshan kooban urursan baan dhihlaha yuu aayar gacanta dhexgeliyey dhex muquursiiyey waxbuu dareemay baa laga yaaba nebigu salawatu rabbi waslamu caleyh fa naalat markaa waxay gaadhay asaabicuhu farihiisii waxay gaadheen dalalan qoyaan hadduuba gacantii dhex geliyo muhuursiiye hoosba qoyaan baa fadhiyaba fa qaala markaasaa nebigu wuxu urh sal lay slam maa haada kani muxuu yahay yaa saaxiba acaami ninkan cuntada lahow war ninka cuntadan iska lahow maxay tahay tani sidani maxay tahay cuntada hoos ka qoyana kor kale ka qalalan ee dad ka gadhayso markaasaa wuxuu yihi asaabatu waxaa asiibtay rasuul allow assamaau roobkiibaa asiibay yaa rasuulallah rasuulka ilaahay asaabat sama asama waa laga wadaa hadda yani roobkaa laga wadaa dhibiic baa ku da'dayoo roob baa ku da'aybu qaala markaasaa nabigu wuxu yhi sal alay slam afalaa jacaltahu maxaad u yeeli weyday afalaa jacaltahu maxaad u yeeli weyday kan qoyan iyo qoyaanka fowqa acaami cuntada korkeeda maxaad u yeeli weyday kay yaraahu si ay u arkaan annaasu dadka u arkaan maadaama cuntada roogkudda ay qoyday qeyb ingegan keliya intaa dadka u muujinayso hoostana ka qoyanta qoyaanka maad kor soo maris dadku ha arkeene ayib markaasaa nebigu wuxu uri sal lay slam man hasha ruuxii khayaama hasha dadka wax u qariya falaysa muusan ahaanin minnii aniga iga mid maaha bu nab sal ruuxii buyuucda iyo mucaamalaadka iyo cuquudda iyo dadka ku qisha oo qishka waxaa laga wadaa inaad dadka wax u qariso waxaad muujinayso wax ka gedisanoo qarsoon in aad dadka u qariso mucaamalaadkaagi iyo beecaagi iyo shiraha kaasaa qishiga laydha iga mid maaha buu nabi uri sal lay aslam rawahu muslim baa wariye iga mid ma bacdu ahlicilmi waxay leeyihiin sidaa ha loo daayo yaan la ta'wiilin oo sufyaan ibnu cuyeyne waxay dhihi jireen tawiilkiisa waan ka gaabsanaynaa liyakuuna awqaca fi nufuus wa ablaqa fi zajri bay dhihi jireen nusuusta waciidka sideedaba marka la doonayo inay quluubta saamayn ku yeelato tafsiirka iyo ta'wiilka waa laga daayaa lanna haddaad tidhahdo waxaa laga wadaa bimacnaa dariiqadaydii kuma sugna iyo waxoogaa akhlaaqdii muxuu ahaayey kuma sugna diinta iyo waxoogaa ta'siirkii uu ku samayn lahaa qalbiga markaba waxoogaa iska dhigay waana ti shekhulislaam ibn qayim aleh raxmatulah keyrkii ay marayaano nusuusta waciidka iyo goodiga loogu talagalay dadka inay ka zajriso xumaanta tawiilka inta badan waa laga ilaaliya in lagaba maarmi waayo mooye ilaaqeedaa shaaricu soo ilaaqay baa loo daaya allahuma markaasoo kale haddii laga baqay inay mafaasidi ka dhalato oo maalan khawaarijta iyo intay isticmaalaan ay markaasi mawqiceedii mawqica inuu isticmaalaan laga baqo markaasoo kale waa laga maarmaan in la tafsiiriyo la qaydo nusuusta kale haakada bacdu ahlicilmina sida imaam nawowi iyo keyrkiina way ta'wiilinayaanoo waxay leeyihin falaysa miniida waxaa laga wadaa bimacnaa ma aha laysa miman ihtadaa bihadyihi ruux dariiqaygii aaday ma aha dariiqadaygii ibnu mundir isagu wuxuu rajaxaya in macnaha laga wado akhlaaqdii kuma sugnaa akhlaaqdaydii kuma sugna waa isla dariiqii wey maana ayib wuxuu soo qaadanayaa aayaddii ku jirtay fi suurat maxay ahayd waman casaanii waman casaanii maxaa aayadda yahay falaysa minii maha aayadda faman tabicanii fainahu minii waman casaanii fainaka afuurra saas man yani waxa weyaan ciddii iraacda un ba aniga iga tirsan laakiin ciddiisana hawshiisa aday kuu taalla saas man marka akhlaaqdaydii iyo dariiqay kuma sugna saasay qaarkood marayaan ibnu mundir iyo munawi iyo qolyaha macnaha tawiil noocaasa marinaya xadiika marka waa xadiikaan sheegaynayo wuxuu xarimayaa oo diidaya waxaa la yidhahda hishka hishka oo dadka in wax loo qariyo mucaamalaadka wax loo qariyo oo wax qarsoon oo adigu ruuxaasi markaa badeecada iisanay uu ogsoonya inuu u qariyo oo macnaheedu ay tahay shayga aad iibinayso daahirkiisa sida u muuqatee dadku ku iibsanayaan iyo xaqiiqadiisa qarsooni way kala duwan tahay adiga gabayana waad ogtahay wa xaaraam markaas xaaraam qaciya wixii sidaasoo kale aad ku heshana laguu barakayn maayo shayga waa inaad xaqiiqadiisa sheegto ceeb hadduu leeyahayna waa inaad ceebtiisa sheegto wuxuusan ahaynna waa inaadan ku sheegin waanu tegi doonnaa fain bayana fain sadaqaa wabayana buurika lahumaa fii baycihima labada ruuxee wax kala gadanaya hadday runna isu sheegaan badeecadan xaqiiqadeeda isu caddeeyaan iyo ceebtay leedahay beecoodaa loo barakay kii badeecada qaatayna badeecadiisa loo barakay midka qaatay lacagtana lacagtiisa loo barakay wain kadaba wa katama muxiqat barakatu baycihimaa hadday been sheegaan qariyaanna xaqiiqada badeecada beecooda barakadaa laga qaadaa barakadiiso dhan waa la jirta marka waxaa la rabaa sida ay shaygani yahay waa inaad ku sheegto oo aadan wax qarinin waxaa soo gudagelaya mucaamalaadka dadkoo dhan sancada waxyaalaha gacanta laga sameeyo waxyaalaha gacanta laga sameeyo sinaacaadka warshaduhu soo saaraano acmaasha mihaniga ah ee dadku qabtaan mucaamalaadka iyo cuquudda beecaha iyo shirada shaqooyinka aad ama shirkadaha u hayso ama dowladda u hayso kulli daalika waxaa la rabaa sidii yani lagugula heshiiyey xaqiiqadiisa inaad u qabato wixii sidaa ka gedisan waa ish ish wey man maala dowlad ku shaqaalaysatay waxaa lagugula heshiiyey sideed saac inaad ka shaqayso meesha laalaab iyo googoyni waxbaad gashay waa iska soo shahshahadaayo isha mxua ah, ninka mxuu ahaye eh, mushrifka ee qayimka baad iska ilaalisaa kadibna meelahaasaad iska warwareegtaa mushahaarkaad qaadanaysay ka go-antahay an xaaramnimaa geli shirkad baad u shaqaysaa rivata maalan wakti baa lagugula heshiiyey waktigii shaqadii sida ahayd uma qabatida laalaab iyo wareeg baad gashaa waktigaasi dadku kugula heshiiyeen haddaadan shaqada gelinin gish baad ku kacday wabitaali mushahaarkaad qaadanayso xaaraan buu noqona saas man cid aad u shaqaynaysa gaal ha noqoto muslim ha noqoto dalaqaad ma leh ilan gaalka haddii ku shaqeelaysto oo kugula heshiy waxbaan ku siinaya mucaamaladeeda marta waa sax wabitaali mulzam baad ku tahay inaad ilaaliso muslimkulaala ma yaqaano badacadaad iibinaysaa lamida badacadaad iibinayso dhar baad dibadda ka keentay waxaad ku soo qortay dharkan in jabaan soo saaray waxaad tihi jabaan baad kusoo qortay dharkanna waxaa laga keenay hong kong iyo meelaha maxay singapuriya laga keenay halkaana lagu soo sameeyey adigana jabaan baa kusoo qorata dadkii maxay u gadanayaan inuu yahay dharkan dharkii jabaan waxaad kusoo qoratay alaabtani waa alaabtii yurubo ingiriiska iyo waxaa lagu sameeyey mxuu aha holand iyaa lagu sameeyey meesha hindiyaadna kusoo samaysay khaain baad khaain baad waxaad helaysana waa xaaraam waa waxaa la doonayaa badeecada dadku ay kaa iibsanayaan waxa daahirkeeda ka muuqday magacay wadato iyo xaqiiqadeena is waafaqsan yahay haddaad isdaba mariso maqsuudna ay tahay ilan dadku way u qastaan qualitiga badeecaduna waxay ku kala gedisan tahay kambaniyada soo saara soma kambaniga soo saara ee dadku fiirinayaan lanna kambaniye waxaa jira ku caanbaxay inay alaabtooda quality leedahay magacii baa marka la xadayaa meel kalea lagu soo samaynayaa magacii baa lagu soo dhajinaya daawooyinkii qalabkii maalan muxuu ahaay electroniga muxuu ahaay dharkii waaba suuqyadeenusay u badan yihiin aafadii meesha inaga haysata ka cawda waxaa la ah midka malabka keenahaye sankorka kusoo qasahay man falaysa minna kuwa caanaha ka ganacsada ee caano geel intay suuqa keenaan soo baxaye iyaguna caano boodaha iyo qashinka kusoo darhay man hashanaa falaysa minna kulli waxaasoo dhan waa wada xaaraan waxa laga helayana waa xaaraan suuqyada fasaadsan iyo dhulkayna haystana waa kaa in badanoo dadka ka mid a ah waxay ka kasbanayaan iyo waxay ka shaqaysana waxaasoo noocaasa maydha sha maxaa ku jiraan dhibou leeya dadka wuxuu shayga waa arkay waana iga gatay saasaa lagu leey ayib waxay leeyihiin culimada badankooday qabaan sidaasoo kaleeto wixii lagu gadaayey ruuxii laga gaday markuu ogaado khiyaar buu leeya inuu soo celiyo lacagtiisiina qaato laanna waa la khiyaamay sooma waa neefkii loo gaaxiyey o kale sooma neefkaan hadda soo marnay la gaaxiyey oo kale waa xaqiiqadiisii waxaan ahayn baa la muujiyey oo bitaali ruuxu khiyaar buu yeeshay kanna haddaad ka iibiso badeeco aad bish ku samayso khiyaar buu yeelanayaa inuu soo celiyo xaq buuna u yeelanayaa xolihiisa markuu ogaado inaad macnaha khiyaantay kadib an cabdlahi bn buraydata an abihi qaala wuxu hi qaala rasul lah sal lay slam rasuulku wuxu hi waxaa la ah qolyaha baabuurta ka ganacsada u baabuurta reerka ganacsi markay baabuurta keenaan mitirka baabuurka intuu socday muxuu ahaayey eh, cabiray bay xadaanoo iyaguna soo gaabiyaan way ceejiyaan sooma markaasuu baabuur muxuu ahaayey lixdan muxuu ahaayey eh, kun oo kilomitir socday wuxuu kusoo qorayaa soddon kun buu socday khaain wey isaguna soma marmarka qaarkood baabuur dadiisu weynta wakti hore soo baxay baa ayrinka suun kale loo sameeyo baa waxaa lagu soo dhajinaya kasoo baxay waxbaa la isdaba marinaya waxyaala fara badan khayaanadu qaabka u gasho caadi maaha soomaalina waaba loo daaya arrinta iyada soomaaliya dhan aad baan ugu dheerayna waxyaalaha waxay ka mid tahay aan aad ugu horrayna ka mid allahu mustacaan وعn cabdاللahi بn buraydaةa can abihi qaala wuxuu yihi qaala rasuulu lahi sal lay waslam rasuulku wuxuu yidhi man xabasa ruuxii xabisa oo celiya alcinaba cinabku ayaama alqitaafi maalmaha la goynayo xabasada waxaa laga wadaa yani ku baaqi yeela geedkii oon ka goyni wey macna geedka u daaya man xabasa ruuxii xabisa oo reebo oo geedka ku reeba alcinaba cinabku cinabka waa taqaanaa sooma ah, waa cinabkan canabkan dhaana ayaama <clears throat> alqitaafi goynta maalmaheeda xilliga uu go-ayo geedaha kasoo soo go-ayo ruuxii geedka u daayoon ka soo goynin xataa yabiicahu ilaa uu ka iibiyo minman cid yatakhiduhu ka dhiganaya khamran khamre ka samaysanaya geedkiibuu u daayey ilaa uu ka gaday ruux khamre ka dhiganaya faqad taqaxama ruuxaasi wuxuu isku tuuray annaara naar buu isku tuuray calaa basiiratin ogaansho korkeed xaaluu ku sugan isagoo og buu naar kas u galay wey waxaa wariyey aawraaniyu awraani baa wariyey fi buu ku wariyey fi mucjam awsat biisnaadin sanad buu ku wariyey xasanin oo wanaagsan xasan ah xadiidku xaafidka qowlkiisa uu leeyahay biisnaadin xasanin laysa bixasan ma wanaagsana xadiidka sanadkiisu xasan maaha walaa karaama xadiidka sanadkiisu waa daciifun jiddan inuu xasan yahay iskaba dhaafi waa daciifun weliba jiddan sii daraw lanna sanadkiisa waxaa ku jira nin la yidhaahdo xasan ibnu muslim almarwasi ninkaasaa ku jira oo uu leeyahay ibn abi xaatim nin la yaqaano maaha wa xadiiuhu yadullu cala alkadib buuri xadiiskiisana wuxuu kutusaya inuu beenaala yahay kadibna aabbihii wuxuu ka soo guuriyey aabbihii wuxuu ka soo guuriyey abu xaatim ah wuxuu yidhi inuu yidhi hada xadiiun kadibun baail waa xadiis been ah oo baaila waxba ka jirin dahabina wuxuu sheegay xadiikani inuu mawduuc yahay miisaankiisa miisaan ictidaalka xadiikani inuu mawduuc yahay buu ku sheegay ibn xibbaan sidoo kaleeto wuxuu yidhi xadiikan waa xadiis munkar ah kitaabkiisa isagana majruuxiinka sidaas daraaddeed xadiidkani waa baail ama waa mawduuc markuu ugu leeyahay daciifun jiddan baa la dhihi kara ama in la yidhahdo isnaadkiisu waa xasan waa a waa gaf sax ma cilad kalena wuu leeyahayo cabdilkariim ibn cabdilkariim wiil yidhahda ku jiro uu abu xaatim leeyahay ma aqaano xadiidkun suna been buu kutusaya ibn xibbaanna wuxuu leey waa mustaqiim lxadiid ninkaasina waa ku jiraayo haytami baa xadiidka ku cileeyey sheekh albaani caleyh raxmatullah fi daciifa bisilsila daciifa buu xadiidka ku keenay kadibna wuxuu ihi baatilun waa xadiidan waxba ka jiri markaasuu ibn xajar hadalkiisan meesha inoogu qoran ayuu tacliiqiyey oo wuxuu yidhi laqad akhطأa alxaafid ibnu xajar xadiidkan xaafidku waa gafay buui fii hada alxadiid khaطa'an faaxishan gafoon xun buu xaafidku gafay buui xadiidka fasakata calayhi fi talkhiis talkhiisu alxabiirka markuu xadiidka ku keenay wuu ka aamusay buui ma xukumin wa qaala fii buluuqi lmaraam waa kan haddaan dul joogna buluuqu maraamkana wuxuu yidhi rawaahu طabaraaniyu fi lwsati biisnaadin xasan marka wuxuu leeyahy xadiidku waa baail ma sugna hada a hada huwa saxiix aimadii hore sidaasay mareen xaafidku marka meesha iyada xoogaa zalla wa ayib in hooya dhashay hal ma gafi waayo soo soomaalidu idhahda in hooya dhashay hal ma gafi waayo allah tabaaraka wa tacala baan gafin laakiin khalqigiis si kasta haw cilmi badnaa haw yani gafku waa ka suroobi karaa ayib ambiyada iyo rususha oo sakaa'irta iyo dunuubta yarka muxuu ahaay mooyaane kuwa waaweyn maka ka suroobi karaan mise maka dhacaan iskama dhacaan laga dooda meeshaba ayib xadiidku marka waa xadiis sugan maaha warka murtidiisa xadiidkana waa xadiis baaabila ma jiro laakiin masalada uu kutusayo ee uu faa'iideynayo waa sax sidaa uu u faa'iideynayo waa sax oo maxay tahay in aan laga iibinin badeecada cid aada og tahay inuu xaaraam u isticmaali doono hadduu xadiidku uusan sugnayn masaladaa xadiiska maynaan ka faa'iidaysanine laakiin waxaan ka faa'iidaysanayn nusuus kale nusuus kaleaan ka faa'iidaysanayna iyo qawaacida shareecada ayb inay marka xaaraam tahay haddiiba malahaaga u bato ruuxan badeecada aad ka gabayso inuu u isticmaalayo qaabayna shareecadu ogolayn taas macnaha masaladu taa iyadaaba waxaana laga faaid loo deliishanaya aayadda qur-aanka ee rabbi yidhi tabaaraka wa walaa tacaawanuu cala alismi waalcudwaan haysu kaalmaysanina dembiga iyo xadgudub dembi marka haddaad gacan ka geysato dembiilaa tahay ruuxan cinabka doonaya inuu khamrada ka sameeyo adigana aad ogtahay inuu khamre u wato oo ka samaysan rabo ama malahaaguba u badan yahay inaad ka iibisahay gacan baad ku siisay khamrada samaynteedii sidaa way macanaha waxaa la mid a oo maal hadda dhulkeenan caanka ah <clears throat> warshadaha khamrada sameeya adoo og inay kambanigii khamrada samaynaya uu yahay inaad qamandi ka iibiso ama aad ka iibiso galley ka iibiso ood og tahay inuu khamro ka soo samaynayo waa xaaraam beecaasi sax maa waxaa la mid a ah adigoo oo og inuu khamro ka samaynayo inaad baabuurkaaga ka ijaarto ood u qaado oo tidado ama ku qaato oo ku geys lacag la igu siiya waxaad ka helaysa waa xaraam leesh lianna tacaawanta macahum cala alismi waalcudwaan gacan baad ka geysad khamradaa la samaynaya waxaa la mid ah xilliga fitnadu jirto oo dhiiggu darro ku daadanayo in hubka laga ganacsado lanna kaalmeeyaa tahay markaa sida xilliyada hadda jiroo kaleeto inaad hub ka ganacsatood keento ood suuqa ku iibsato oo aad tidhahdo de aniga uun lacagtaydan baan caddaysanaysha maxaa dhiba ku jira dhib weyn baa ku jira leanna hubka lagaa gaday waxay u badan tahay dhiiq xaqdarra in lagu daadin doono wabitaali shaaragta macahu soma waad ka qayb qaadata waxaa ka mid a ah maalan hubka hadda dhul oo kale sida qarsoodida looga ganacsadee dadku keenaan waa la keenaa meel laga keenaba sooma adoo og hubkan la iibinayo inuuna dariiq saxa mari doonin oo lagu dhici doono dadka oo lagu dili doono inaad haddana ka ganacsatood keentaayo waa xaraam qaciah wixii kaasoo galana waa xaaraam wahaakada haddiiba malahaagu u badan yahay wax shareecada khilaafsan in loo isticmaali doono qadcan waxaad ka hesho xaaraam buu noqonaya waxaa meeshaa soo galaya oo nusuusta macnaha kutusaysa ka mid a nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh waa ka lacnaday khamrada ka xambaarsan midka samaynaya ruuxa markhaatiga ah ka wax kala qoraya ayb kan markhaatiga ah maxaa loo lacnaday ya maxaa loo lacnaday liannahu tacaawana macahum cala alismi soo ma wahaakada shaahidka goobjoogga ah qoraaga wax u qoraya kulli waa kaalmeeyaal waay marka nusuusta qawaaciddeeda ayaa laga faaidaysanaya masalada iyada ayb waana sida uu ku tegey alimaamu axmed iyo keyrkiiba ay ku tageen shaaficiyada iyada masalada iyada xogaa nooc tasaahula ah ku jira waxaa marka la mid a oo arrimaha hadda aan sheegnay ah shay kasta oo macsiyo dadka ugu kaalmaynaya inaad macnaha ka ganacsato amaad ka iibisa ayaa xaaraama waxaa ka mid a ah maalan aalaatu lahwiga alaab qalabkan yani wakhtiga lagu lumiyo ama muxuu ahaayey macaasida lagu sameeyo maalan qalabkan muusig oo kale heesaha oo kale fisqiga waxyaalahaas o dhan baa soo gelay waxaa ka mid ah inaad dukaankaaga ka kirayso ama ka ijaarto cid ama khamro ku gadaysa ama qaad ku gadaysa waxaa la mid a ah inaad ka ijaarto bangi ribowi ah soomaali fara badan baa hadda guryahooda buluugta ribada ka kireeyey sooma waxay qaadanayaan waa xaaraam waana lacnadan yihiin xaaraan keliya ma waa lacnadan yihiin saas maana camalkooda iyo waxay sameeyeen waa malcuun lanna haddii layidhi kii goobjoogka ahaaye markhaatiga ah waa malcuun ninka gurigiisa ka kiraye lagu shaqaynay se malcuun u noqonay soma oh, wahaakada shaygu hadduuba muxaram yahay ujuurada kaa soo gashaay waa xaaraam somayna soo mar ina allaha idaa xarama shayan xarama tamanahu somayna soo mar wixii xaaraama lacagta kugu soo gashana waa xaaraam wahaakada waxyaalahaasoo dhan baa soo gelaya waxaa ka mida inaad yani waxa weyaan goobahaaga aad zinada ka kirayso fasaad ka kirayso wahaakada waxaasoo dhan baa soo gelaya waxyaalaha waxay culimmadu aada uga hadlaan khayrna loo isticmaali karo sharna loo isticmaali karo sida maalan mxuu ahaaye raadiyayaasha iyo yani telefishinada iyo qalabkan electroniga intiisa badan ayay ka hadlaan culimada buxuustooda markaad fiiriso qaarna waxay leeyihin maadaama khayr iyo sharba loo isticmaali karo sidaa un halaysaga gado qaarna waxay leeyihiin meesha aad joogto isticmaalku siduu u badan yahay buu xukumku noqonaya haddii isticmaalku u badan yahay in xaaraam loo isticmaalo ma banaana hadduu isticmaalku u badan yahay in qaab shareecada ku bannaan loo isticmaalayana markaa waa bannaan yahay meeshaana wax badan baa inaga soo ganay ma leanno waxa laga ganacsanaya wax laga iibinayo oo gaalay u badan yahay ayib gaal ma khayr buu isticmaalaya kula socday ma qur-aan iyo wacdi buu ka dhegaysani ma allahu mustacaan ayib masaladaasi waa masalada marka icaanadaasay ku imaanaysaayo waa min baab almuxaram min baabi alwasaail waay min baabi alwasaa'il shaygani hadduuba qaayo muxarama ku gaarsiinayo wasiiladiisuna xaaraan bay noqonaysa wahaakada sidaas way macana wa can caaishata radi allahu canha qaalad waxay tidhi qaala rasuulu sal lay slam rasuulku wuxuu yidhi alkharaaju alkharaaju shayga ka soo baxa manaafacaad ama faa'iidada ka soo baxdaay bidamaani mustaxaqun waxaa lagu mudanayaa bidamaani damaanada sababteeda kharaajka waxaa la yidhahdaa alhalla ama fawaaidda ama manaaficda shayga ka soo baxaysa caynta la kala gatay waxay soo saarto ayaa la yidhahdaa kharaajka ujuuradana waa la ydhahda fakaraaju rabbika khayrun soo mahay kharaaj kharaajka waa ujuuradiiyo sawaabka allah ku siinayo laakiin halkan hadda waxaa laga wadaa deerta wixii ka soo baxa waa kharaaj baabuurka marka inta lagu shaqeeyo uu soo saaro wuxuu soo saaro waa kharaaj wahaakada addoonka marka inta lagu shaqaysto uu wax soo saaro waa kharaaj shayga wixii ka soo baxay faa uu keeno ayaa kharaaj la yidhahda kharaajkaasi marka waxaa lagu mudanayaa damaanada sababteeda oo waxaa wariyey alkhamsatu shantii baa wariyey wa waxaa daciifiyey xadiidkan albuhaariyu bukhaari baaba daciifiye wa abu daawuud iyo abu daawuud wa saxaxahu waxaa saxiixiyey atirmidiyu tirmidina waa saxiixiyey wabnu khusaymata wabnu ljaruud fi lmuntaqa wey wabni xibaan fi saxiixi walxaakimi fi lmustadrak wabnu qaaan abulxasan ibnu qaaan fii kitaabihi bayaan lahwi walihaam ayib intoodaasi way saxiixiyeen labadaa horena way daciifiyeen xadiidka sanadkiisa waxaa ku jira in la yidhaahdo makhlad ibnu khufaaf alkhifaari ibnu wadax iyo ibnu xibaan baa tawfiiqiyey bukhaarina wuxuu le fiihi nadar waa tadciifin adiga waa nin haddii mutaabaca loo helo xadiiskiisu xoogoobi kara sida xaafidku tilmaamay waxaa mutaabaciniin ku raacay xadiidka warintiisa nin la yidhahdo muslim ibn khaalidin zinji oo isagana aciif khaalid oo daciifa ah macnaha ayaa ku saduuq kaiiru awhaam buu xaafidka cabir qarna oo daciifinaya ayb waxaa kaloo mutaabaceeyey khaalid ibnu mahraan nin la yidhaahdo oo khatiib fii taariikhihi taarikhi bakhdad isaguna ku yimid mutaabacaadka faraha badan ee xadiidku uu leeyahay ninka dacfigu ku jira ku raacay ayuu ku xoogoobaya xadiisku xadiisku mutaabacaadkiisu ku xoogoobaya wuxuu leeyahay ariiq kaleeto duruq kaleetana wuu leeyahay marka xadiisku aqali daraja wuxuu imaanaya waa xasan waa xasan ayib oo mutaabacaadka iyo shawaahiddiisa ayuu xadiidku xasan ku noqonaya wuu sugan yahay macnaha sabab buu leeyahay xadiisku uu ku yimid sababtiisa markii aad akhridaad fahmi kartaa maxaa laga wadaa sababtaasi waxa weeye caaisha radialla canha waxay tidhi abu daawud iyo keyrka waa soo saaray sababta abu daawud iyo ibn maaja iyo muxuu aha daara iyo xaakim iyo bakawi iyo baa isagoo dheeroo sidan sababta wata ayay warinayaan caaisha waxay leedahay nin baan wuxuu gatay ana rajulan ibtaaca hulaaman nin baa wuxuu gatay addoon addoon buu gatay oo la wareegay cindahu maa shaa allah addoonkii ninkii iibsaday yuu agtiisa joogay intii alla doonay yani mudduu agtiisa joogay maa sha allahu an yuqiim uma wajada bihi cayban muddo markuu addoonkii isticmaalayay ayuu ceeb ka helay addoonkii ceeb buuba leeya ceeb qarsoon oo ku qarsoonayd ayaa soo baxday fakhaasamahu ila nabiy sal lay wasalam ninkiibuu nebiga dacwo ula tegey nebiguu ku dacweeyey rasuulilahi ninkani addoon ceebla buu iga gaday waana ii qariy ceebti addoonkiina muddaan isticmaalahay ayib sotaan hadda ka soo hadlayna ma cuyuubta in laysu qariyo muxuu sameyey nabigu sal lay aslam faradda calayhi addoonkii ninkii lahaa buu ku celiyey qaado buu badeeca ceebla ninkeedaa iskale sooma badeeca ceebla ninkeedaale qaadaa laydi lacagtiina soo celi markuu soo celiyey faqaala rajulu ninkii lahaa addoonka ee markii hore gabay ayaa dooday oo wuxuu yidhi yaa rasuul allah qad istaqalla ghulaamii addoonkayga ninkani waa ka faa'idaystay intuu hayey gacantiisa uu ku jiray wuu shaqaynahayey xoolaa ka soo galay sooma saas daraaddeed addoonkii hadduu soo celiyey de addoonka xooluhuu shaqeeyeyna soo raaciyo dabeecadu waxay soo saartay ee inta uu ka faa'iiday soo celiyo markaasaa nebigu wuxu yhi sal lay aslam alkharaaju bidamaan wax soo saarka addoonka waxaa lagu mutaa damaanada addoonka yaa damaanadiisa lahaa damaanada waxaa laga wadaa hadduu dhinto ama wax soo gaadhaan yaa damaanayoo bixinaya soo ninkuu gacantiisa ku jiray ma maadaama isagoo gacantiisa uu ku jiray dhib hadduu ku yimaado isaguu damaanayo faa'iidadiisiiyo wax soo saarkiisana isagaa mudan lanna wax soo saarka waxaa lagu mutaa damaanada ciddii damaanada leh baa wax soo saarkana leh ciddii damaanada aan lahaynay ka dabcan tahayna wax soo saarkiisa ma sheegan karto saasuu nebigu xukumay salawatu rabbi wasalam aleh warkii intaasu waa ku dhammaaday addoonkani hadduu muddadaa dhiman lahaa ninkanaa lagu yeelan lahaa ninkan iibsaday gacantiisa uu ku jiray baa lagu yeelan lahaa maadaama lagu yeelan lahaa muddadaa wuxuu soo saarana isagaale kharaajta iyo damaanadu way iswadaan maslada waxaan u malaynaya horaan ugu soo marnay soma ka masale ahaan baan usoo marnay alkharaaju bidamaan iyo algunmu bilgurmi qaacidada waata waxaan ka soo hadalnay markaan soo maraynay yani nahaa can ribxi maa lam yadman ama yudman waxaan damaanadaada soo gelin inaad gadood ka faa'iido lama ogola maxaa yeelay shaygu damaanadiisu ruux kala yuu dul saaran yahay oo ruuxa gacantiisa uu ku jira adigii inaad faa'iidadiisa yeeladood ka faa'iido lama ogola waxaa soo gelaya marka xadiidka waxaa saxiixiyey xaakim iyo dahabi laakiin tasxiixintu sax ma haddaan sheegna xadiidku xasan ayb waxaa soo gelaya wax walba marka wax kastoo la gala gato kadibna dib laysugu celiyey masalan dhul baa la kala gatay dhul baa la kala iibsaday dhulkii markii la kala iibsaday ayaa ninkii dhulka iibsaday baa ka faa'iidaysto wuu beerto waxbuu kasol kala soo baxay hadhow baa beecii la fasaqay oo laga noqday ama shareecadu ha fasaqdo ama iyaguba ha isku dayan inay fasaqaan haddii caqdigii iyo heshiiskay wax ku kala garteen la fasaqo oo la jabiyo beerta wixii ka soo go'day ninkii beertaybaa iskale ee gacantiisa ku jira leesh lianna alkharaaju bidamaan waay muddadaa dhulka damaanadiisu isagu saarnaa wahaakada xoolaha xoolaha haddii la kala iibsado oo muddo intay gacantaada ku jiraan ceebi ku soo baxda neefkaad gadato muddona aad maalaysa ama gaadiid uu kuu ahaa ama uu gaadiid kuu ahaa ama xataa uu kuu dhalay sida imaam shaafici axmed ay qabaan xataa uu kuu dhalayba kadib bay ceebi soo baxday neefkii waa la celiyey waxa ka soo baxay ee uu soo saaray yaa yeelanaya ninkii gacantiisa uu ku jiray baa yeelanaya lianna hadduu muddadaa dhiman lahaa isagaa damaani lahaa alkharaaju bidamaan wy marka cumuumka xadiidka sidaasi waxaa ku tegay alimaam shaafici iyo axmed ibnu xambal iyo keyrkood man saasay mareen qaar way kala qaadayaan waxay leeyihin faa'iidada uu soo saaray faa'iido muttasil ah iyo kharaaj muttasil ah iyo kharaaj munfasil ah tafaasiil fara badan oo fiqiga gelinaya laakiin qaacid ahaan u qaada qaacid ahaan alulmu bilurmi iyo alkharaaju bidamaan iyo qawaacidda waaweyn ee shareecaday ka mid tahay oo runtii kala muxuu ahaaye kala saara mucaamalaadka sharciga ah iyo mucaamalaadka shareecada khilaafsa saas man cadaaladda shareecaday ka mid tahay in laysraaciyo wax soo saarka shayga iyo damaanadiisa in laysraaciyo faa'iidada iyo khasaarada in laysraaciyo oo dhinaca laysu raaciyo waxay ka mid tahay cadaaladda shareecada islaamka ka mid tahay وعن curwة الbاriqiyi radي الlه عanه أna النabiya sal lay slam nabigu acطaahu wuxuu siiyey curwa la siinaya nabigu acطaa wuxuu siiyey hu curwa diinaaran diinaar buu siiyey liyashtariya si uu ugu soo iibiye bihi isaga udxiyatan bihi diinaarka si uu ugu soo iibiyo udxiyatan neef udxiye ah neef adigo u ah diinaarkan qaadoo kusoo iibi baa layidhi aw amase shaatan ama neef adi ah udxiyatan miya amase shaatan waa isku macnadu udxiyada ka guda weyn fashtaraa markaasuu kusoo iibiyey bihi diinaarkii shaatayni laba neefoo adhiguu kusoo iibiyey diinaarkii la yidhi laba neefhal neefoo adhiga kusoo iibi baa laba neefoo adhiga u gooyey fa baaca markaasuu iibiyey ixdaahumaa labadii neefe arigaa mid ka miduu iibiyey bidiinaarin diinaar buu kusii gaday isagoo labadii neefe arigaa wata oo dhexda soo socda ayuu nin ka hor yimi markaasu wuxuu yii war labada neefe ariga mid iga gad waan kaa gadi buui deeqa diinaar hay qaado isi buui diinaarkiisuu ka soo qaatay ayb fabaaca ixdaahumaa bidiinaarin buu ku iibiyey fa faataahu nebigu u yimi sal lay wasalam ataa wuu yimid hu nebigu u yimid sal ly slm bishaatin buu ula yimid neef ari ah wa diinaarin iyo hal diinaar diinaar uu soo faa iyo neef ari oo diinaarkii loo sii dhiibay uu ku soo gaday ayuu keenay meesha oo nebiga u keenay sal lay slm fadacaa markaasuu nebigu duceeyey lahu isaga wuxuu ugu duceeyey bilbarakati barako fii beycihi iibkiisa inuu ilaahay u barakeeyo ah, yani waxaa la yidhi allaha kuu barakeeyo safqada iyo heshiiskaad gelayso allah kuu barakeeyaa barakeeyaaleh ducadaasa loogu duceeyey fa kaana wuxuu ahaa marka curwat albaariqi low ishtaraa hadduu iibsado turaaban cara hadduu iibsado la rabixa mid ka faa ahaan jiray fiihi dhexdiisa cara intuu soo cantoobiye hadduu suuqa keensado nin ka faa ahaan jiray addoommaduu ka ganacsan jiray oo waxaa la yidhaahdaa maalinkiiba wuxuu faa jiray waxay dadka kale muddo dheer ku faaiidaan iidaan oo hal maalin suuqa kala tegi jiray isagu yani ducadii nebiga salawatu rabbi wasalam aleh u duceeyey oo waxaa wariyey alhamsatu shantii baa wariyey ila nasaa-iya nasaa-i mooye kadalika daaraqutni baa wariyey ayb waqad akhrajahu xadiidka waxaa kaloo wariyey albukhaariyu bukhaari baa wariyey fii dimni xadiiin xadiis dhexdiibuu ku wariyey fii dimni xadiiin xadiis kale dhexdiisuu ku wariyey walam yasuq mana uusan kaxaynin lafdahu xadiidka lafdigiisa walam yasuq lafdahudaasi waxoogaa mulaaxadaa ku jirta sababta waxa weeye saxiixulbukhaariga markaad ku noqoto kitaabu lmanaaqib buu ku keenay bukhaari xadiidka meeshaa markaad ku laabato bukhaari xadiidka lafdigiisa wuu sheegay walam yasuq lafdagu haddayna yidhi sooma laakiin markaad saxiixulbukhaariga dib ugu noqoto waxaa kuu soo baxaysa xadiidka sidanuu bukhaari ku wariyey shabiib ibnu qarqad nin la ka warinaya wuxu uhi samictu alxaya yuxadisuuna can cudwa waxaan maqlay buu ihi reerka qaraabadayda oo ka warramaya curwat albaariki ana nabiya sal lay slam acطaahu diinaaran nebigu inuu diinaar siiyey yashtarii bihi shaata neef arya suu ugu soo iibiyo fashtaraa lahu bishaatayn markaasuu laba neefoo arya kusoo iibiyey fabaaca ixdaahumaa bidiinaarin labadii neef ariga mid ka miduu diinaar kusii gaday wa jaa'ahu bidiinaarin wa shaatin markaasuu hal diinaar iyo neef arya nebiga u keenay sal lay slam fadacaa lahu bilbarakati fii beycihi markaasuu nebigu ugu duceeyey beyciisa inuu ilaahay u barakeeyo wa kaana low ishtara turaaba la rabixa fiih wuxuu ahaan jiray carada hadduu gado ninku faaiida lafdiga bukhaariga sidaasuu xadiisku ugu yaalla marka waxoogaa ishkaal wuxuu igaga jiraa walam yasuq lafdahudaas warkeedu ma cadda maadaama xadiidka lafdigiisii uu bukhaari sidaa ugu yaallo xaafidku walam yasuq lafdahu waxoogaa in la fiiriya u baahanta wallahu xadiisku marka sidaasuu bukhaari ugu yaalla ayib markaasuu haddana bukhaari wuxuu ku dhex keenay isla xadiidka wuxuu ku dhex keenoo gadaashiisa keenoo isla sanadka ku keenay xadiidkii dhahayey alkhayru macquudun fii nawaasi alkhayr yani alkhayru macquudun fii nawaasiiha ay alkhayl ila ywmi alqiyaama xadiidka uu ina leeyahay fii dimni xadiiina waa xadiikaas xadiiska uu ku dhex keenay waa xadiiska dhahaya fardaha foodooda ayaa lagu guntay khayrka lagu guntay ilaa qiyaamada laga gaadhayo xadiiskaasu isku dhex keenay iyo kan laakiin lafdiga xadiiskan wuu soo arooriyey saxiixiisana waa ku yaallaan ayb meeshaasi mulaaxadadaas bal in si fiican loo xaqiijiyo baanta ayb wa awrada wuxuu soo arooriyey atirmidiyu tirmidi wuxuu soo arooriyey lahu xadiidkan wuxuu u arooriyey curwat albaariqi xadiidkiisa shaahidan xadiid kaloo u markhaati kacaya oo min xadiii xakiim bni xiaam xakiim ibn xisaam ah. xadiikiisa xakiim ibn xisaam baa laga warinaya xakiim ibn xisaam xadiidkiisa tirmidi u warinayo wuxuu ku warinayaa ragga xadiiskaa warinaya xuwaadiisu laa ba'sa bihim waa rag iska rogo laakiin alimaamu tirmidi xadiidka markuu wariye kadib wuxuu yidhi xabiib ibn abi haabit lam yasmac cindii min xakiimin xisaam xabiibna haabit buu leeya agtayda kama maqlin xakiimin xisaam yani waa munqaic wa wuxuu ku cileeyey xadiidku markuu yahay xadiidu xakiimin xisaam sanadkiisu inuu kala go-an yahay oo usan xidhiirsanan saasuu tirmidi ku cileeyey markuu xadiidku xadiidu xakiim xisaam yahay waxaa kaloo soo saaray abu daawuud daara qutni iyo bayhaqi ayaa ariiq kale ku wariyey laakiin ariiqooda nin mubhamaa ku jiroo magaciisa la sheegay isagaasuuna ku cileeyey imaam khaaabi ay ku cileeyeen almuhim warka murtidiisa xadiidka curwat lbaariki waa xadii sugan wa xadiidka xakiim ibni xisaam markuu yahayna shaahid iyo markhaati bay isu yihiinoo labada xadii waasugawaxaa saxiixiyey mundiri alimaam mundiri nawowi cabdilhaadi sheekh albaanina fi lirwa ayuu isaguna ku saxiixiyey qeybkiiba hadduu sugan yahay maxaan ka faaidaysanaynaa w waxaan ka faa'idaysanaynaa loo keenay masaa'il ay ka mid tahay jawaazu tawkiil fii ma tadkhulu fiihi niyaabatu min alacmaal in laysu wakaalan karo waxyaabaha ay bannaan tahay wakaalashada iyo in laysaga naa'ib noqdo wixii ay ku bannaan tahay in laysu wakaalan karo kitaabuwakaala lagu keenaa maxaayle nebigu curwatulbaariqi buu u wakaashay shiraaga sooma ah, shiraaga iisoo iibidh alaabtaas wakiil baad iga tahay wahaakadaa beeca iyo shiraha waa laysu wakiilan karaa nikaaxaa laysu wakiilan karaa balaaqaa laysu wakiilan karaa abwaab aan wakaalo geli karinna way jirtaayo isagoo ruuxu laf ahaantiisa inuu isu taaga mooye hebelo wakiil iga noqousan dhihi karin sooma cibaadaadka qaar ka mida ah ka mid hebel ii tuka miyuu dhihi karaa ama iisool ma dhici karayso dhaaraha oo kaleeto hebel kac iisoo dhaara miyuu dhihi karaa maya abwaab waxaa jirta marka ayna niyaaba geli karin aslan laakiin wixii niyaaba la ogoliyo shareecada ruuxa laga naaib noqon karo wakaalo wuu samaysan karaa hebel adaa wakiilaga fuli buu dhihi karay sidaas maana taa waa laga faaidaysana waxaa kaloo xadiidka laga faaiidaysanaya oo masale muhima ah masalada loo yaqaano tasarufu lfuduuli tasarufka faduusha ah waxaa la yidhahdaa shay aadan idan laguu siinin oo ruuxii lahaa uusan idan kuu siinin inaad isaga tasarufto shay ninkii lahaa iibi uusan kudhin inaad iska iibiso cuquud ruuxii uusan kuu dirsanin inaad iska gasho adiguna saaxiibkii xaqa u lahaa matii tasarufka noocaasi waa tasaruf faduuleed waay soma inaga soo fuduul ma dhaha waxaadan lahayn markaad gasho waa fuduul sooma dhaha waa carabi wey carabi waxoogaa la yara cajamiyeeye waay fuduul waay fuduul marka tasarufu lfuduuli ma fulahayaa mise ma fulayo waa masale khilaafiye waay culimada qaar waxay leeyihiin marba hadduu fuduul yahay sinaba uma fulahay ama baailba qaarna waxay leeyihiin ma ahee fulidiisu ha lagu xidho ruuxii xaqan lahaa idankiisa oo isagu hadduu dib ka idmo sidaasuu caqdigii ku asaxaya hadduu dib ka diidana caqdigii saasuu ku buraya sidaana riwaaya can axmed weye muxaqiqiin qaarkood baana rajaxaya sidaasaanad moodaa xoog badanta oo masalan waxa weeye badeecadaadii cidaadan u idmin baa iib geysay oo markaasay gaday adiga haddaad markaad ogaato kadib raalli ku noqoto sidaasuu caqdigu ku asaxaya ridaaga laaxiqa ahee dib ka imaanaya ayaa caqdiga tasxiixinaya haddii ruuxii uu raalli ku noqon waayo markaasuu baadil noqonaya soma sidaas axmed baa qabay fi riwaaya waana sida xooga badan waana sida xadiiska ka muuqataba soma xaggay faduushu ka muuqataa xadiiska faduushu waxay ka muuqataa nebigu sal lay slam muxuu ku yidhi diinaarkan qaadoo neef ariga kusoo iibi soma ayib diinaarkii wuu qaaday laba neefoo arigii u gooyey maxaa la rabay marka labada neef ee adhigee diinaarku keenay inuu iyagoo wado uu keeno sooma intaasuu nabigu u dirsaday sal alay slam sooma laakiin neefkan uu sii iibiyey ee haddana uu diinaarka sii siiyey yaa u idmay balingaa u idmay ya idan la-aan buu galay tasarufka duuli awey marka curwatu baariqi radi allahu canhu tasarufkiisan dambe ee uu labadii neefa adhigaha sii iibiyey mid ka mid a tasarufkaasi waa faduuli idan kama haysta nebiga salawatu rabbi wasalamu caleyh laakiin nebigu markuu ogaaday soo kama aamuso aamusidaasi waxay kutusaysaa inuu nebigu raalli ku noqday wabittaali ridaha dambe nebigu raalli ku noqday baa caqdiga sax ka dhigay sidaasaa loogu deliishanaya tasarufka faduuliga bacdu ahlilcilmi waxay geliyaan masaladan oo iyadana muhim inoo ah maalan oo kamida ah tasarufka faduuliga ka mid ah ninka gabadhiisa ama walaashii wilaayadeeda uu leeyahay inta lagala hoos baxo lama guurin karo guurku waa baail la nabiga caddayay salawatu rabbi wasalam aley inuu baail yahay ayib inta lala tagay baa la guursaday soo tasaruf faduuliya ma waa tasaruf faduuliya weliba dhaca hadhow markuu ogaaday yuu raalli noqdo sidii ku ogolaaday halkaas culamada qaarkood waxay le waa tasaruf faduuli ah oo ninkii lahaay dib uu radihiisii laga helay saa caqdigaha lagu tasxiixiyo sidii iibkii curwatulbaariqi oo kaleeto qaarna waxay leeyihiin ma ahee caqdiga aslanba ha la buriyo nikaax cusub gabadhaha lagu dhufto si la yidhaahdaba waxaan marnaba soconaynin hadday dadkii gabadhu ka dhasheen ay diidaanoo soo istaagaan nikaaxa la nikaaxiyo waa baatil mara war male hadday dib ka ogolaadaan lafteeda waxaa fiican in caqdiga dib loo saxo laakiin haddii la yidhaahdo tasarufa duuligaasi la mariyo waxaa loo heli karaa mxuu ahay xoogaa luuqluuq waa loo raadin karaa xoogaa laalaab tasarufa duuligu marka xaway macna xadiidkan curwat ulbaariki masaaisha loo deliishan buu ka mid yahay masaaisha loo deliisha tasarufka fuduuliga ayuu ka mid yahay mas'alo kaloo muhimana xadiidka waynu ka faa'iidaysano aad iyadana muhimna ugu ah oo maxay tahay ruuxa wakiilka ah ee la dirsaday haddii uu soo helo faa'iide ka badan tii ninkii dirsaday uu filahayay wax ka badan hadduu soo helo faa'iidada ayaa iskale ya waxaa iskale muwakilkiisii soo dirsaday baa iskale jawaab waxay u tahay su-aalo badanoo waayahan suuqa la laleeyahay war aniga wuxuu yidhi dee iisoo sii muxuu ahay kun shil kun iyo shan boqol baan kusoo helay shanta boqol anaa iskale jeebkaabad gashatayba wabilahi towfiiq oranay kun iisoo sii baatir kunkii waa kane qaado sax maaha sooma ha ka warran hadduu dhilaha curwatulbaariqi rasuul ilaahi waxaad iisii dhiibtay hal diinaar neef adhigana waad ii biirsatay neefkii adhigaa waa ka diinaarkaagii soo gooyey neefkan adhigay kalena dee anigaa raagnimadeedu kusoo faa'iiday sosalilana lafteedii maa sax maaha wakiilka la dirsaday muwakilkiisa dirsaday baa faa'iidada iska leh ama intuu isagu ku talagashanaa ha noqoto ama wax ka siyaasana ha soo baxdo isagaas kale adigu waxaad leedahay haddaad ujuuro ku heshiiseenna ujuuraad leedahay haddaad baasanti ku heshiiseenna baasantigiibaad leedahay haddaydaan waxba ku heshiisin inuu muxsin aad ahaydna muxsin baad wabilahi laakiin inaad laalaad meelaha wax ka shaqshaqato socon mayso hawshaas waa hal mid bay fuqahada qaarkood ka soo reebaano hadduu ku yidhaahdo markuu ku dirsado soo iibi intaa iisoo sii laakiin si cad uu ku yidhaahdo wixii kaaga siyaadana adaa iskale naftaa haddaad ka qaadato wixii kaaga siyaada adaa iskale marka qodobkaas yuusan ku dhaaf qodobkaas wixii siyaada anigu ma ka dhammayso ah, suuxa kuugu xalaaloobaa haddii kaleetoba qodobka ka qaadano wixii badeecadeensu goysa ninkaa isagaa iskale kusoo celi masaladaana waa inoo faa'iideeya xadiis ayb xadii kale aynu ku darno waa iska fududaysa wacan abi saciidin alkhudri radi allahu canhu ana nabiya nebigu sal lay slam naha wuxuu reebay can shiraa'i maa shay iibintiisa fii butuuni alancaami xoolaha calooshooda ku jira xataa tadaca ilaa ay dajiso neefku uu dhalo ilaa ay dhasho wa can bayci maa shay iibintiina nebigu waa reebay fii duruucihaa xoolaha candhadooda ku jira can bayci maa shay oo caanihii laga wado fii duruucihaa xoolaha candhadooda dhexdooda ku jiro caanaha candhada ku jireen weli la lisin iibkeeda nebigu waa reebay wa can shiraa'i alcabdi addoonka iibintiisana nebigu waa reebay sal alay wasalam waalxaal huwa addoonku aabitun uu yahay mid dhuuntay mid fakaday oo sayidkiisa ka fakaday oo dhuuntay oo cararay isagoo ah in la gado waa diiday wa can shiraa'i almahaalimi haniimooyinka iibintoodana nabigu waa rabay in la iibsado xataa tuqsama ilaa laga qaybiyo haniimo gaalada laga soo qabsaday ciidankiibaa haniimo soo qabsatay haniimadii meeshana taalla weli lama qaybin markaasa waxaa tii war haniimadaas raggii dagaalamay baan ka mid ahay kollay waxbaa iga soo gaadaya waxbaan ka heli doonaa waxaan ka heli doono iga gado meeqaan kaa siistaa adiga waa toban kun isii wax ilaha kaa siiyaba tobankaagii baan qaadatay isuguna wuxuu sugayaa wixii haniimada la qaybinaya ka bixi lahaa batna maaa ka soo bixi doonta lama yaqaan soma ayb wa can shiraa'i sadaqaati sadaqooyinka iibintooduu reebay nebigu sal lay slam xataa tuqbada ilaa la guddoomo ruuxu la wareego sakadii baa la qaybinaya adiguna sakadii baad wax ku leedahay iyo sadaqaadkan in wax lagaa siin doonana waad filaysaa waxa halkaas kaa soo geli doona waad sii gabayba adoon ogeyn wax kaa soo geli doonaba war waktigii sakadaa la gaadhay kolay waxba way soo geli doonaa iga sii iiso taa wey macana wa can darbati alghaa'isi midka badda mukuurtay ama webiga mukuurtay biyaha dhex mukuurtay degiddiisa uu biyaha dhex galay ee mukuurtay ayadana in la iibiyo nebigu waa rabay salawatu rabbi wasalam darbadu waxa weeyaan yani annazla waa degidda uu u degay badda qacrigeeda salkeeda galay ama webiga salkiisa uu galay baa la yidhahdaa yani darbada laga wada haa'iskana waxaa la yidhahdaa waa midka mukuurtay biyaha markuu mukuurtaa la yidhahda biyaha aniga baddanaan mukhuuranaya ilaa salkan tegaya wixii aan ka soo helo ama luul ah ama macaadin ah ama wax qaali ah iga gado muhuurashadaa waxaan ku soo helo iga gado bakhtiyaala sig wa soo meeqaankaasiya intaas haye qaado gal isagoo madax qaawanoo biyo uun keliya tawata soo bax ka darbatu haa'is wuxuu keeni doono inuu qadi doono inuu wax soo heli doono inuu cara soo qaadi doono inuu luul keeni doono lama oga sooma darbataawaxa wariye xadiika ibnu maajah baa wariyey wlbazaaru wdaara quطniyu biisnaadin buu ku wariyey bui daciifan daciif axmed iyo baa sidoo kale wariyey dacfiga xadiidka sanadkiisa waxaa keenaya waxaa ku jira in la yidhahdo maxamed ibn ibraahim albahili oo majhuul ah abu xaatim ibn xajar iyo sayli waxaa kaloo sanadkiisa ku jira nin kaloo la yidhahdo shahr ibnu xawshab oo caam caan saduuqun kaiiru lirsaali wlwhaam waa nin ismudsiis badan sidiis kale saduuqa laakiin dacfi baa ku jira labadaas sababtood buu sanadku xadiisu daciifiya ma sugna xadiid saas daraaddeed imaam bahiq caleyh raxmatullaahi wuu daciifiyey xadiidka markuu sheego wuxuu yidhi xadiidku daciifba ha ahaado yuusan sugnaanin laakiin waxyaalahan ku soo aroorey manaahida ah waxay hoosgelayaan buyuucdii qararka hawena soo mara nahaa can bayci algharar kulli buyuucdii qararka waa maxaa yeelay masalada ugu horeyso xoolaha waxa calooshooda ku jira intaynan dhalin in la kala gato somaynan soo marin jahaalaa ku jirta iyo arar masalada labaad caanaha candhada ku jira intaan weli la lisin in la kala gato iyadana jahaaliya arar baa ku jira lanna lama garan doono inteebay dhiiqi doontaa imisa litir sooma wax la yaqaana maa saas dar jahaalaa ku jirta masalada kaleeto ah addoonka iibintiisa addoonka cararay leanno waxaad dhiibi karta ma ah? hayru maktuuri tasliim waay in la heli doono in la waayi doonana lama oga war adigu raadso uun ku baktiyaanna siiso socon mayso soma waxaa la mid a neefkaygii fakaday neefkii geelaha ama neefkii arigee fakaday igama iibso oo ma heli doontaa mise ma heli doonta lama oga jahaaliyi qarar iyo waxbaa ku jira iyada halkaas waxaa la mid a iyadana yani hanimooyinka iibintooda xataa tuqsam waataan hadda ka hadlaynayo haniimadaas la qaybinayaan wax ku leeyahay laakiin waxaan ku lahaa ayna caddayn wixii iga soo gala iga gaday haddii loo dibdhigoo la yidhahdo markay kugu soo wareegaanoo adiga lagu siiyo baan kaa gadanoo xilligaasaan ku heshiinayna markaa beeca dhib male soo lan markaa shaygii oo uu yeeshay oo cad baa la kala gadanaya laakiin waxaa la diidan yahay isagoon la garaninba waxa uu heli doono waxa halkaa yeella dadku isku leeyihiin waxunbaa iga soo gaari doona hadda iga sii gado ma soconayso leanna maxaa ku jira jahaala ku jirta arar baa ku jira wahaakada waxaa ku jira beec maa laa yamlik baa ku jira lanna haniimada intay isku dhex jirto mabalhiidba adugu soma weli waxaad ku leeda macadna sadaqaadka la qaybinayaa ka mida sadaqaadkaa la qaybinaya safka ugu jira waxunbaa iga soo gaadhay ku nasiibso iga yiso lanna weli maadan milkiin waxaad ka heli doontan allahu aclam wahaakada barbatu kaa'iska iyadana waa la mido badda waxaad ka keeni doonto lama oga wadan gelaya waaan kasoo qaada waaan kasoo qaaday kulli nooc muqaamara iyo jahaala ku jirto cuquudda sharciga wixii burin lahaa xadiisku daciif haba ahaado laakiin masaa-isha uu ka hadlay dhammaanteed buyuucda qararkay hoos gelayaan waana laysla ogolyahay inay xaaraam yihiin oyna caqdigu asaxaynin xadiisku daciifnimadiisu marka muhimad weyn nagama saarna mar hadday masaa-ishu adilo kale leedahay hada wabilahi towfiiq wsal llahuma wslm cala nabiyina mxamedi wala ali sabi slm